siiye sharaf ciheeda hohoyaday hadabidkahaa ku noolo ulmadu ka digriye cawiye subaho kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal wilkiinbah meel waa joogtaan isba badanoo maqlaysaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka kulanka keyena wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somali sudaneys somali sudanes hosbital s s h waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa khamiista aarad waxay ku aaseysan tahay afarta bisha janaayo sanadda qodobada barnaamijka kulanka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah. iiraan oo baaritaan ku sameyneysa qaraxyo shalay ka dhacay dalka oo ay ku dhinteen in ka badan siddeetan ruux soo qaadan doonaa waxaad kaloo maqli doontaan xiisada u dhexaysa xisbullah iyo yuhuudda oo sii kordhaysa xilli iskoormaadyo xoogan ay ka dhaceen xadka lubnaan iyo sidoo kale israa'il saacadihii u dambeeyey iyana soo qaadan doonaa waxaad kaloo maqli doontaan duqeymaha ciidamada yuhuudda ay ka geysanayaan khaza tirada dhimashada oo kun kor u dhaaftay iyana waad degeysan doontaan qodobadaasi kunugu soo kordha xubnihii joogtada ahaa warbixinno gudaha iyo dibadda ayaad maqli doontaan ee markale kusoo dhawaada barnaamijka kulanka ka iran bixin lahaa hagarkuuma quureyn halistaad igoysiyo halkaad igaga taale naftayda waan ku huri lahaa hantida ka bixin lahaa hagarkuuma quureyn halistaad jacalkaad igaga taali hawadhalisa caashaqaigu raac cidbakiinta geeridaay ku hortima hawadhalisa caasha máximo. layma hees layla mahali duburday helay obeyoyso hor caashaqa hadhowbey layma hees layla mahali duburday helay obeyoyso hor caashaqa dhankayga waan kahanan lahaa haween u roon ku noqon lahaa hawaa guur ma diideen haddaan huba dhankaage haddaan hagar baxayse dhankayga waan kahanan lahaa diideen haddaan huba dhankaagay haddaad hagarbaxayse habeen keliya shaaquyey mahirgalo ayee kuma fulaye hortabaro habeen keliya shaaquyey ilaahay mahirgalo ayee kuma fuulaaye horta baro ragga iyo haweenkuba ragga iyo haweenkuba waxay haybad ku yeeshaan habsaman taguurke ragga iyo haween gayo haweenkuba waxay haybad ku yeeshaan habsaman taguurke horseed weyn looma haadsho way hawiranta odeeyay haki caashaqa aayu habaabine meela loohu oon horseed weyn looma haadsho way hawiranta odeeyay haki caashaqa aayu habaabine masiixdii jacaylka wan kula habaynlaahiila ku noqon lahaa hawl kuguma dhaafin adigu haraad qaba habeen ka masiixdii makinta caashaaqaye halacsiga bakinta nabar horey makinta caashaaqaye halacsiga ugbakinta nabar horey iyo haweenkuba ragga iyo haweenkuba midna haybad ma yeeshiin ka kaloon lahaynini ragga iyo haweenkuba ragga iyo haweenkuba midna qaybad ma yeeshin ka kaloon lahaynini hadhowgay layma hees layla mahad dubguday helay hoobeyoysu hor caashaba nashiin hadhowbay layma hees layla mahad duburday helay hoobeyoysu hor caashaba nashiin lagu soo hirtaa hareeri dogla la haadhsada haraado biyowda dadku kaha qabeela kali beshu hayaante hawdgedala lagu soo hirtaa hareeri dogla la haadhsada riyowda dadku kaha qabeela kali beshuhayaante qorajaruga turteen hamood ugu hoden hadimiya yeeshaan habsamaan taguurke raggayo haweenkuba raggayo haweenkuba waxay haybad ku yeeshaan habsamaan taguurke heestii ragga iyo haweenka ayaad maqlayseen waxaa ku luuqeynaya fanaaniinta xasan aadan samater iyo khadiijo maxamuud qalanjo eedaystan xaskar allah warxamed eebaan maxamed cali kaariye waaisii la qabtay kun sagaal boqol shan iyo tobaatankii daafur weyna noogu ahayd barnaamijka kulanka keyna maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee qsano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhanin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka sheekanayda wuu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka k nn baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka k nn isiiyo qaybaha hore barnamijka kuna kayan gudgalan dhegeystayaal aynu ku bilaabnay hogaanka somalilan muuse cabdi oo kusoo noqday magaalada hargeysa waxaa markaa uu ka hadlay arrimaha ku aadan heshiiska afgaradka lagu sheegay ee muranka badan dhaliyay ee uu adsawa kula saxiixday kowdii bishan janaayo ra wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed madaxweynaha waqhtigiisu dhamaaday ee somalilan muuse bihi cabdi waxa uu tilmaamay in eh, markaa heshiiskan aydan ugu jirto somalilan siduu hadalka u dhigay isagoo oo markaa la hadlayay dadweyne kusoo dhaweeyey magaalada hargeysa waxa uuna yiri malaha waxaana yidhi badalkii somalilan qayb baa la iibiyo ama sow ma aha ah. sayacba xabshida laga iibiyesow lama odhanin dhulka somalilan lama iibin karo madaxweyne ma iibin karo lamana iibin karo lamana waa warkaasi waanka cadowga malaha kuwa sidaanay haddii loo dhiibayaa iibin lahaaba ilaa tahay awooddaa malihi madaxweynuhu malaha ka soo socdaana malaha dastuurka soomaaliland baa xaaraantinimeeyey dalka somalilan in ciido soo qaadanta hareerayaa u dhintay waxaad odayn baynu u marray waa la iibiyey ninkeedu waa xaaraan waa cadow somalilan maray dhici dhicina mayso haddaa heshiiska la galay muxuu yahay heshiis miyaa la galay haa heshiis waa la galay oo muxuu yahay inaad gal haddaadee heshiiska la galay waa midoo marayo dastuurka jamhuuriyadda somalilan wixii u ogol yahay tasuuku ayaa la marayaa wuxuu tasuuku reebayna waa la reebayaa tallaabooyinka loo qaadayna tiisad kaloo maraya heshiiska saldhigga heshiisku waa kaa dowladda etoobiya iyo soomaaliya waa shireen madaxdoodu waxay isu sheegteen dalad nin waliba ugu baahan yahay inuu dooa wax kala qabto dabeetana waxaa la heshiiyey waxaa lagu heshiiyey markii labada dalood ee labada dalood mid waliba dantiisii uu ka dhex arkay heshiiska intaa horeba sheeg etoobiya waxay diideen labaatan toddobaad sano u dambeeyey inay ciidamadeeda badda meel ay dajahasho somalilan das dhowr iyo soddon sano waxay u dagaalamaysaan u hargamaysay inay qaarnimadeeda dowladda koobaad ee somalilan ictiraafta ay raadiso etoobiyadaa maanta dheshay oo ka mid a ah iyo nin wal iyo dowladda soomalilan ay tidhaahdo ictiraafkayga xaq baan garteeda sheegataa madaxweynaha kii u horreeyey ilaa maanta kaa jooga nin walba waxaa lagu yidhahdaa wixiinu waa gar goorangoosan ma jihidin sharcigiinu wuu leeyahay laakiin dee annagu dowladda arrintaa baraysa ku dawaaqi karaysa ee ka noqonaysa ma nihine ka labaad baynu noqonayna dowlad walba ereygaas erolis dowladda ugu adag ee ereygaalolisana waxay dowladda etoobiya ee maanta lala soo gala heshiiska somalilan maxay heshiiska ka gelay maxay ka helaysaa heshiiska qodobkiisa labaad wuxuu leeyahay dowladda etoobiya dalkii iyo dowladda somalilan waxay ku heshiiyeen kow inay dowladda etoobiya hesho dhul kira ah oo muddo laga heshiiyey oo cabarkiisa laga heshiiyo oo sharciga caalamka ee lagu kala kalaystaa gobolka iyo sariyaha adduunka loo maro marka ay taa somalilan ay igtaa ogolaato etoobiya waxay ogolaanaysaa isla markaa dowladda etoobiya inay ogolaatay oo ictiraafto oo aqoonsiga somalilan dowladda koobaad ee caalamkaa ay noqoto ayay iyana heshiiskaas xeexaysa ay ku gelayso labadaana isku goobbaa dhulka iyo lagu kala wareegaya heshiiska islooga gelaya halka marka la dhammeeyo sharciyadda dalka loo maro ee satisookeeniyo xeerkana loo dhammeeyo la waafajiyo kirada dhulkaasi iyo wakhtigaasi ayay dowladda etoobiya caalamiyan u keenaysaa falaama uguna waaqaysaa inay ictiraaftay qaranka somalilan oo xor ah somalilan maxay ka faa'iidaysaa somalilan ixtiraafka etoobiya keligeed somalilan waxay u baahan tahay in dowladaha caalamka inta u badan laga helo oo ogolaata isu raacda janaraal asambariwo inay ogolaado inay somalilan la soo noqotay xorriyadeedii kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo ah, labaatankii juun inay la soo noqotay oo loo ictiraafo waxay ku qoran tahay in general assemblyga la geeyo waa tallaabadii u horreysay oo la filayo inay si xawliya loogu gaaro in general assemblygu aqoonsado somalilan xorriyadeedii ay goorinaysteen maamulkeedii madaxweynaha somalilan ee waqtigiisu dhamaaday muuse biixi cabdi ayaa u muuqday mid ku adkeysanaya arrimaha ku aadan heshiiska safgaradka lagu sheegay oo la galay hogaamiyaha ama ra wasaaraha dalka etoobiya abi axmed sida muuqatana waxa uuba doonaya inuu ka dhaadhiciyo dadka reer somalilan inuu aqoonsi ugu raadinayo bedelka bixinta biyaha soomaaliyeed oo ah dhaxal ummadda soomaaliyeed ay leeyihiin dhinaca kale xukuumadda soomaaliya ayaa mar kale ayiday go-aamadii horey ay uga soo saareen arrimaha ku aadan diidmada ku aadan heshiis isafgaradka lagu sheegay ee arrimaha biyaha soomaaliya ee kowdii bishan janaayo ay kala siixdeen hogaanka somalilan iyo ra-isul wasaaraha etoobiya golaha wasiirada ayaa shirkoodii toddobaadaha yeeshay afayeenka xukuumadda soomaaliya farxaan maxamed jimcaale ayaana warbaahinta uga warbixi bismillaahi raxmaan iraxiim golaha wasiirada ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo maanta kulankoodii toddobaadlaha ah yeeshay oo uu shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane xamse cabdi barre ayaa waxa ay ka hadleen xaaladda guud ee dalka dhinaca siyaasadda amniga iyo dhaqaalahaba waxaana si gaar ah golahu uu uga hadlay xadgudubka dowladda etoobiya ee is-afgarad ku-sheegii bishan kowdeedii la sheegay inuu dhex maray dowladda etoobiya iyo maamulka somalilan gobollada waqooyi ee jamhuuriyadda soomaaliya goluhu waxa uu bogaadiyey sida geesinimada leh ee shacabka soomaaliyeed ay uga dhiidhiyeen dal iyo dibadba meel ay joogaanba oo ay uga soo horjeesteen damaca guracan ee dowladda etoobiya isla markaana ay ku muujiyeen shucuurtooda wadaninimo goluhu waxaa sidoo kale uu soo dhoweeyey go'aamada iyo mowqifyada adag ee dowladaha caalamka iyo ururada caalamiga ah ay ka istaageen gardarrada qaawan ee etoobiya ay ku soo qaaday madax bannaanida gobonnimada iyo midnimada dhuleed iyo shacab ee jamhuuriyadeena federaalk ee soomaaliya dhinaca kale golahu waxa uu maanta meel mariyey dhowr heshiis oo kale ah heshiiska ku-biirista aagga dhaqaalaha bariga afrika heshiiska is-afgaradka difaaca ciidamada cirka ee soomaaliya iyo uganda iyo heshiiska qaramada midoobay ee la dagaalanka dambiyada abaabulan ee isaga gudba qaramada waxaa sidoo kale golahu uu ansixiyey hindisa sharciyadyada maareynta masiibooyinka iyo waxyaabaha qarxa hindisa sharciyeedka macaamilka daramaysan iyo xeer nidaamyaha sharciga socdaalka iyo sharciga hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliyeed afhayeenka xukuumadda soomaaliya farxaan maxamed jimcaale ayuu ahaa oo ka warbixinaya waxyaabihii ka soo baxay shirkii todobaadlaha ee golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya markaana waxaynu eegi doonaa eh, saylaaca oo aada muddooyinkii lasoo dhaafay hadalhaynteeda ay u jirtay tan iyo markii uu soo ifaxay arrimaha ku aadan in etoobiya ay damac guracan ku doonayso inay ku qaadato biyaha soomaaliya iyada oo soo dhex mareysa hogaanka somalilan ee waqtigiisu u dhamaaday waryaheena burhaan diini ayaa warbixintan la diyaara ka hadlaysa muhiimadda ay leedahay saylac seylac waa magaalo xeebe taariikhi ah oo ku taala gobolka owdal ee waqooyiga soomaaliya magaaladan waxay ku taallaa waqooyi bari gobolka owdal waxayna aada ugu dhowdahay waddanka jabuuti oo i jirto ilaa boqol iyo labaatan kilomitir juqraafi ahaan magaaladan markaanu eegno bari iyo waqooyi waxa ay xuduud kala wadaagtaa gacanka cadan galbeed waxaa ka xiga dalka jabuuti halka magaalada qadiimiga ah ee hararna ay u jirto saddex boqol iyo labaatan kilomitir waa magaalo qadiimiya ah oo leh taariikh fog waxaana ay hadda magaalo madax u tahay gobolka selal oo ah gobol cusub oo somalilan ay kusoo dartay gobolada soomaaliya magaalo xibeedka saylac ah oo la aaminsan yahay inay ka mid tahay magaalooyinka afrika ugu faca weyn waxaa tegay sahmiyaal u dhashay griigii hore iyo roomaankii qarnigii koowaad ayay sahmiyaashaasi sheegeen inay dhisnayd magaalada saylac ah oo ay lahayd maamul dadka xukumaa taariikhaha qoran ayaa sheegaya in markii ay diinta islaamku soo gaartay geeska afrika inay ahayd meelihii ugu horreeyay ee laga qaatay shareecada waxaana taasi daliil u ah masjidka qiblatayn oo magaaladana ku yaala masjidkan waxaa la rumaysan yahay in la dhisay waxyar kadib markii saxaabadii nabigeena moxamed naxariisi nabadgelyo korkiisa ahatay usoo hijroodeen dhulkii xabishida sababta masjidkan uu ku qaatay magaca qiblatayn taarikhyahanadu waxay ku sheegeen in la dhisay ka hor inta aan qiblada loo wareejin kacbada oo loo tukan jiray dhanka masjidul aqsa tan iyo waagaasna magaalada saylac waxay ahayd hooy waxbarasho ganacsi dhaqan iyo ilbaxnimo bartamaha qarnigii sagaalaad ayaa magaalada saylac waxaa aasaasii saldhigay u noqotay bilowgii boqortooyadii cadal taas oo ka talin jirtay deegaanadaasi muddo qarniyo ah ilaa laga soo gaaray qarnigii afariyo tobnaad markaas kadibna waxaa magaaladani qabsaday boqortooyadii cusmaaniyiinta waxaana uga dambeeyey ingiriiska qoraagii la oran jiray ibnu batuuta oo saylac tegay sanadku markuu ahaa kun iyo saddex uu ku tilmaamay inay tahay magaalo weyn oo ilbaxnimo ay ka jirto magaaladan waxaa ku taalla dekadda ugu faca weyn dhulka soomaalida oo dhan waxaana la aaminsan yahay in xeebaha seylac wax lagala soo degi jiray muddo haatan laga joogo lix kun sano seylac waxaa loo aqoonsan yahay inay tahay gobay ku yaalaan biyaha dhulka hoose ee ugu weyn ama ugu badan dhulka soomaalida oo dhan sanadkii kii saamin la sameeyey waxaa lagu ogaaday xeebaha seylac inuu ku yaalo ceelka shidaal ee ugu weyn oo waagaasi loo baxshay ceelka shidaalka ee shabeel seylac waxaa sidoo kale loo aqoonsan yahay inay tahay goob ku wanaagsan dirista iyo hagista dayax gacmeedyada marka loo fiiriyo afrika iyo asiaba sidoo kale waa goob ku wanaagsan isgaarsiinta badda iyo barigaba inkastoo etoobiya ay ku haminaysay inay qabsato dekada saylac muddo dheer haddana waxaa la aaminsan yahay inuu xoogaysay damaca itoobiya ee saylac sanadkii kii itoobiya hadda waxay doonaysaa inay saylac ka samayso saldhig ciidan iyo inay sidoo kale doonaysa inay ka dhoofiso shidaalka kilinka shanaad laga soo saaro wuu mahadsan yahay waryaheena burhaan diini oo warbixinta ka hadlaysa saylac inala socodsiinaya dhinaca kalena taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ibrahim sheekh muxidiin ayaa faray ciidamada badda soomaaliyeed inay u diyaargaroobaan siday u difaaci lahayn biyaha soomaaliya isagoo la hadlayay cutubyo ka tirsan ciidamada badda waxa uu taliyaha ciidanku tilmaamay in cadowga gudaha iyo kan dibaddaba ay isaga filan yihiin dadka soomaaliyeed oo kaashanaya shacabkooda isagoo ugu baaqay ciidanka xooggu inay markaa u diyaargaroobaan gaar ahaan kuwa badda ilaalinta biyaha soomaaliya uu tilmaamay in cadow waliba uusoo hanqaltaagay siduu u heli lahaa waa kan taliyaha ciidanka xoogga dalka baddana cadowga laga hadlaayo ama mid dhow ha noqdo ama mid shisha ha noqdee inay intuba ay u hanqaltaagayaan taagayaan la laydinka rabaa marka inaad u diyaar garowdiin cadowga guduhu waxba nugu qaadan maayo cadow dibadeedna hadda sidoo kale waa isaguna waxba nugu qaadan maayo waxaad og tihiin ciidanka baddu inaan dhaqdhaqaaq la samayn karin hadduu howlgalo waxaan rabnaa ciidanka baddu inuu dib u bilaabo shaqooyinka uu lahaa waxaa la rabaa inuu mataqaanaa u diyaargaroobo shaqo culus oo hor taalla ciidanka badda waxaan rabnaa ciidanka badda in la kabo inuu dib isu soo kabo inuu shaqadii oo waajibkii loo idmaday inuu qabtaan la rabaa waxaan idinka rabnaa in loo diyaargaroobo waxaan rabnaa ciidanka baddu marka laga hadlo ciidamada meesha ugu muhiimsan waayo waa baddaa weyninka badan leh ayaa ilaalo naga rabto baddaa si loo ilaaliyana waa in laga faa'iidaysto xoogaga cusub ee maanta ku soo biira ciidanka badda wixii taakulayn iyo garab ahna waa laydinla garab taagan yahay laakiin mid ayaan suuragal ahaanayn ciidanka badda halkan jooga in la yidhaah ee baddana cadowga laga hadlaayo ama mid dhow ha noqdo ama mid ha noqdee inay intuba ay u hanqal taagayaan waxaa laydinka rabaa marka inaad u diyaargarowdiin cadowga guduhu waxba nugu qaadan maayo cadow dibadeedna hadda sidoo kale waa isaguna waxba nugu qaadan maayo haddaan u jeesano laakiin waxaa laga rabaa diyaargarowgiyaa layska rabaa waxaa laydinka rabaa inaad diyaargarowdaan waxaa la rabaa baddu waa meesha ugu daran ee maanta ay isticmaalayaan nimanka la yidhaahdo eh, nabadiidka shabaabka ay waad ognahay inaad ku filantihiin waxaa laydinka rabaa inaad u diyaargarowdaan taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ibraahim sheekh muxidiin ayuu ahaa oo la hadlayay cutubyo ka tirsan ciidamada badda oo uu ugu baaqi inay u ilaalinta iyo difaaca ee badda iyo xeebaha soomaaliyeed weli barnamij kulankaad degeysanaysaan keenana waad nagala socotaan saaxiibayaal iyo subaho bulshadu ka dhex tumee cayaaraho iyo sharafiheed hooyaga weli barnaamijka kulanka ad degeysanaysaan nagala socotaan saaxiibayaal markan haddii aynu egrana haza ugu yaraan afar toban ruux oo isku qoysa ayaa ku dhintay duqeymo ciidamada yahuuddu ay la beegsadeen xaafad ku taala khanyunis halka loo yaqaano dhacdo koonfurta khaza iyadoo dadka dhintay ay ahaayeen dad isku qoysa tiro kalena sidoo kale ay dhaawacmeen qoys falastiiniyiin ayaana halkaa ku baabaay sida ay qorayso warbaahinta falastiin dhinaca kale waxaa sii kordhayay iskahorimaadada dhexmaraya ciidamada yahuuda iyo sidoo kale dagaalyahanada ururka xisbullah ee lubnaan iyadoo aad ay u bateen saacadii lasoo dhaafay iskorimaadyada ku dhex dhanka xadka dhinacyada ee israel iyo sidoo kale ururka xisbullah sagaal ka mid a ah dagaalyahanada ururka xisbullah ayaa la sheegay in duqeymo diyaaradeed ay ku direen ciidamada yahuuda oo ku duqeeyey qeybo kamid ah ee xadka u dhexeeya lubnaan iyo sidoo kale israel iyadoo taasina ay keentay in khasaar badan uu soo gaaray dagaalyahanada ururka xisbullah walow aan la ogeyn khasaaraha israel kasoo gaaray iska horimaadyada dhexmaray dhinacyadan dhanka kale afhayeen u hadlay ciidamada yahuuda oo lagu magacaabo afijai adrea ayaa shaaca ka qaaday in nidaam cusub ay u sameyn doonaan dhaqdhaqaaqyada gawaarida sida waxyaabaha gurmadka loogu talagalay dadka ku nool haza waxa uu shaaca ka qaaday afyeenkan oo bartiisa facebooka qorar uu soo dhigay ku sheegay in la bedeli doono wadooyinka iyo hanaanka ay u shaqeyn jireen hay-adaha ka shaqeeya arrimaha biniaadamnimada ee khaso joogay iyadoo sidoo kale uu sheegay in wadada al-rashiid loo yaqaano loo furi doono dhaqdhaqaaqyada dhanka waqooyi ee ka imaanaya ee doonaya inay koonfurta gaaraan keliyana loo ogolaan doono iyaga laguna ogolaan doono inay markaa socod ku maraan iyo gaari balse aan intaa inka badan loo ogolaan doonin waqtiyo cayimana sidoo kale loo ogolaan doono taasi oo u muuqato in weli cadaadis israel ay ku hayso dadka rayidka ah ee khaza ku nool waa oo awalbalada alaadhacayo duqeymaha ciidamada yahuuda in haddana loogu daray in xitaa la dhaqdhaqaaqoodii ee gurmadka bini-aadanimada dadkana ay ku nool yihiin xaalad aada u adag dhanka kalena waxaa la leeyahay warbixin ay qortay warbaahinta israel ninka lagu magacaabo saalax al aruuri oo isagu ahaa ku-xigeenkii saraakiisha ugu sarsareysay dagaalyahanada ururka xamaas ee falastiin kaasi oo lagu dilay ee duqeyn ka dhacday qeybo kamid ah magaalada bayruud ee dalka lubnaan warar kala duwan ayaa ka soo baxaya waxyaabihii lagu dilay oo lagu markaa shirqoolay warbaahinada qaar ayaa horey u qoray in ninkan talaadadii lagu dilay duqeyn ciidamada yuhuuddu ay geysteen oo nooca diyaaradaha daroniska loo yaqaana ay fuliyeen walow israel warbaahintoodayana ay qoreyso in insaalaha alaruuri ee lagu dilay markaa bartilmaameed gantaal lagu bartilmaameysaday oo ay soo rideen diyaaradaha aadka markaa milatariga ah iyagu aan ahayn nuuca droniska ah ee aadka u waaweyn loona isticmaalo howlgalada gaarka ah gantaalo laga soo riday oo ay markaa soo rideenna ilaa lix gantaal loo soo rideen lagu bartilmaameysaday saalax al alaruuri taasi oo keentay inuu ninkan ku dhinto sidoo kale waxaa leeyahay gantaalada ninka lagu bartilmaameysaday halkii gantaal culayskiisu waa boqol kilogram taasi oo muujinaysa sida ay muhiim u arkeen khaarijinta iyo dilka saalax al aruuri oo ahaa sargaal sare oo ka tirsanaa dagaalyahanada ururka xamaas ee falastiin wax badanna ka dejiyey khidadaha dagaal ee xamaas ay kala hortagto yuhuudda balse ugu dambeyn waxaa dilay e, ciidamada wadankaasi israel ee yuhuudda oo duqeyn ku bartilmaameysaday dhowaan dhanka kale diyaaradaha dagaalka ee yahuuda iyana waxaa leeyahay weli waxa ay wadaan duqeymo xoogan oo ay ka geysanayaan deegaanada dhaca xadka israel iyo lubnaan gaar ahaana koonfurta lubnaan magaalada lagu magacaabo brown al ras sida laga soo xigtay saraakiisha milatariga ee yahuudda oo bartooda twitter qoraal soo dhig waxa ay sheegeen in duqeymo xoogan ay diyaaradaha dagaalka israel ku bartilmaameysadeen xarumo iyo ay leeyihiin dagaalyahanada ururka xisbullah ee lubnaan kuwaasi oo markaa fariisamo kuleh xadka u dhexeeya lubnaan iyo israel isdhaafsiga gantaalada ee iyo sidoo kale lubnaan ayaa ahaa kuwo joogto ah tan iyo markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya falastiiniyiinta xamaas iyo sidoo kale ee ciidamada yahuuda toddobadii bishii oktoobar ee sanadii hore iyadoo markaa ay cirkas ku shiranaysay xiisada udhexeysa dhinacyadan waxaana xiisadu ay kasii dartay kadib markii ay kordheen weerarada gudaha lubnaan ay ka geysanayaan ciidamada yahuuda oo ay u suura gashay in saalax al aruuri oo ahaa sare oo kamid ah dagaalyahanada ururka xamaas in lagu bartilmaamaysada magaalada bayruud ee caasimada dalka lubnaan iyadoo sidaasoo kalena iskahorimaadyo toosa ah lasoo wariyay inay dhexmarayaan eh, ciidamada yahuudda iyo sidoo kale dagaalyahanada ururka xisbullah dhinaca kale khaza eh, iyana saraakiisha waxay ku warameen in dhimashada dadka falastiiniyiinta ay dhaaftay kun oo ruux inta ugu badan dadka dhintan ay yihiin haween iyo caruur iyo dad dhalinyaro ah waxaana markaa ay sheegeen eh, wasaaradda caafimaadka ee falastiin in khasaaruhu uu yahay mid lixaad leh dadka rayidka soo gaaray welina israel aysan u muuqan mid dhegjalaq u siinaysa baaqyada loo jeedinaya ee ku aadan inay joojiso eh, markaasi duqeymaha ay wado dadka rayidka ahna laga joojiyo dhibaatada lagu hayo maadaama ilaa iyo haatan aysan israel u hogaansameen qaraaradii ay soo saareen golaha ammaanka qaramada midoobey ee ku aadanaa in xabad joojin laga dhaqangeliyo khaza welina ay socdaan iskahorimadyada u dhexeeya ciidamada dagaalyahanada ururka xamaas ee falastiin iyo sidoo kale kuwa yahuudda dhanka kale xukuumadda milatariga mayanmar ayaa sii daysay in ka badan sagaal kun oo ruux oo maxaabiis ahaa kuwa ay ku jireen boqol afariyo toban ruux oo ajaanib ah si ay markaa u weyneeyaan eh, xusitaanka ama u dabaaldegista sanad guurada madax banaanida wadanka mayanmar dadka la sii daayay eheladooda iyo asxaabtooda ayaa isugu soo baxay banaanka xabsiga loo yaqaano insine brison ee eh, ku yaala eh, magaalada yangon oo ah magaalo madaxda wadanka mayanmar waxaana markaa la filayaa in la sii daayo dhammaan xubnahan oo inta badan la filayo in lagu weyneeyo munaasabada markii waddankan ay xorriyadda ka qaateen ee gumaystihii ingiriiska arintan waxaa aada u soo dhaweysay hay-adda amnesty international oo laftirkeedu wax badan ka waday dadaalada ay ku doonaysay in lagu sii daayo dadkan muddada sanadaha xabsiyada ku xirnaa oo la aaminsan yahay inay aada ugu hamuun qabaan inay dib u helaan xorriyadooda xubno badan oo ay ku jiraan saraakiisha ciidamada iyo sidoo kale waxaa xiran shakhsiyaad badan oo xubno muhaarad ay ku jireen iyo dad kale oo badan oo shacab ahaa kuwaasi oo sanado badan ku xirnaa xabsiyada ku yaala waddanka mayanmar ugu dambeyn waxaa cafis u fidinaya xukuumadda milatariga mayanmar oo la filayo in gebi ahaantoodba ay markaa sii dayso weli barnaamijka kulankaad degeysanaysaan kenana waad nagala socotaan dhegeystayaal k n n gacan igu beertan barbarkaaga taagnaa sidaad igu beertan barbarkaaga taagnaay sidaa igbidaysaan abalkeeda buxsha sidaa igbidaysaan xiisuhuma ba'ye bixi aaduna bogan hadaad bixid adoona boogan jacaylbey dhanabaadee makosi balamiya jacaylbey dhanabaadee makosi balamiya hadrawiba berlulo masheedhulka meel

dad bixi aduuna duugan jacaylbi dhanabadee makusii balamiya jacaylbi dhanabadee makusii balamiya heystii layrsi ayaad maqlayseen waxaa ku luqeynaya fanaaniinta kinsaxa iyo sidoo kale cabdulaahi cumar xarago waxay ahayd dhextaalka barnaamijka kulanka ka heen warbixino kale iyo heese kale ayaa noo socda balse markaan xasus ku dhawaataan xubintii maantoo kale maxaa dunida ka dhacay ifraa axmed xuseen ayaa la diyaar mahadsanid cabdicasiis waa khamiis taariikhdan waxay ku beegan tahay afarta bisha koobaad ee janaayo sanadkuna waa laba kun waa maalinta afraad ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan haddii aan la idmo saddex boqol dhacdooyinka ugu waaweyn ee maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadii labadii kun iyo toddobadii ra-iisul wasaarihii xukuumaddii soomaaliya ee xilligaasi cali maxamed geedi ayaa shacabka soomaaliyeed raaligelin ka siiyey hadal maalin ka hor kasoo yeeray ku-xigeenkiisii xuseen ciidiid kaasoo ku aadanaa in itoobiya iyo soomaaliya hal baasaboor wada yeelanayaan isaga oo sheegay inay waxba kama jiraan tahay arrintaasi maanta oo kale sanadii labadii kun iyo sideed ra-iisul wasaarihii xukuumadda soomaaliya ee xilligaasi nuur xasan xuseen nuur cadde ayaa ku dhawaaqay liiska xubnaha golaha wasiirada cusub iyadoo ay noqotay xukuumadii ugu tirada yareed ee lasoo dhiso xilligaasi maanta oo kale sanadii labadii kun saddex labaatankii in ka badan afartan ruux ayaa ku geeriyootay kadib gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa uu ku qarxay qaybo ka mid ah gobolka hiiraan maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol sideed afartankii dalka mayanmar ayaa ku madax banaanadiisi maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol in ka badan kun shan boqol oo ruux ayaa ku geeriyootay kadib markii dhulgariir cabirkiisu yahay toddoba dhibic toddoba uu ku dhuftay gobolka tongaai ee dalka maanta oo kale sanadii labadii kun iyo tobankii daarta ugu dheer caalamka ee burji khaliifa ayaa si rasmi ah looga daafuray dalka imaaraadka carabta ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadii labadii kun sideed tobankii laacibka xulka qaranka dalka masar iyo kooxda liverpool maxamed saalax ayaa ku guuleystay laacibka ugu fiican kubadda cagta qaarada afrika guud ahaana waa xubintii maanta oo kale markaana dib idinkuga celiyo cabdicasiis beereed iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n mahadsantahay farxan socodsiinaysa xubintii maantoo kale maxaa dunida ka dhacay markan dalka iiraan haddii aynu eegnana iiraan waxa ay markaa u tahay maalin aan u wanaagsanayn dadka reer iiraan kadib markii shalayto laba qarax oo aada u xoogan ay ka dhaceen magaalada kerman loo yaqaano ee wadankaasi iiraan iyadoo sidoo kalena khasaaraha ka dhashay qaraxyadaasi ahaayeen kuwo aada u badan waxaana markaa la aaminsan yahay in qaraxyadaasi ay ahaayeen kuwa u muuqday kuwa la doonayay in lagu carqaladeeyo dadka reer iiraan oo iyagu weyneynayay markaa saddex sana guuradii kasoo wareegatay ama afar sana guuradii kasoo wareegatay markii diyaaradaha dagaalka ee milatariga mareykanku ay khaarijeen jenaraal qaasim suleymaani oo isagu ahaa sarkaal awood badan oo iiraani ah oo lagu dilay meel u dhow magaalada baqdaad ee caasimadda wadankaasi ciraaq saddexdii janaayo sanadii laba khasaaraha marka la eegana waxaa leeyahay ilaa afar iyo siddeetan ruux ayaa ku geeriyootay qaraxyada sida uu warbaahinta u sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee wadankaasi iiraan axmed falidi ama axmed fahidi iyadoo sidoo kalena warbaahinta iiraan sidaasoo kale ay qorayso marka hore waxaa la qiyaasayay khasaaruhu inuu ka badan karo ilaa boqol iyo saddex ruux balse waxaa la xaqiijiyay in magacyada qaar ee dadka geeriyooday dhowr mar lagu celceliyey oo liiska lagu daray taa oo keentay in khasaare rasmiga ah uu noqday dhimashada ilaa iyo markaa sideetan waa afar iyo sideetan ruux sidoo kale dhaawacana laba boqol iyo ruux ayaa ku dhaawacmay qaraxyadii ka dhacay dalka iiraan waxaa laleeyahay marka dalka waxaa laisweydiinayaa su-aalo badan oo la xiriirta in ilaahay haatan aysan cidina sheegin mas-uuliyadda qaraxyada oo ahaa kii ugu dhimashada badnaa tan iyo kun sagaal boqol sagaaliyo waxaana laleeyahay warbaahintu waxa ay su-aalo gelinaysaa ama shaki gelinaysaa sida xukuumaddu u wajahaysa arrinta dadka qaar ayaa soo jeedinaya in baaritaan dhaba la sameeyo oo ku aadan dhacdada ma jirto ilaahay haatan jawaab cad ay xukuumaddu hayso oo muujinaysa qaraxyadan nuuca ay ahaayeen haddii ahaayeen ismidaamin iyo haddii ahaayeen kuwa la qorsheeyay oo gawaari laga soo buuxshay sida muuqata xukuumadda waxaa laga rabaa inay jawaab ka bixiso waa qasab in ay dowladdu e, markaa heshaa meel ay la aado eedeynta iyo cid qaadata mas-uuliyadda sida muuqata iiraan cadowgeedu waa mareykanka iyo israael iyaga unbaana soo agaasimi karaa arintan ayuu warbaahinta u sheegay diblomaasi sare oo ka mid ah iiraaniyiinta uu warbaahinta wadankaasi la hadlay waxaana weli ilaa ay haatan xukuumaddu aysan jawaab u haynin arrimaha ku aadan in cidda iskale mas-uuliyadda qaraxyada lasoo bandhigo sidoo kalena dowladdu ilaa haatan hadal rasmiya ah kama soo saarin madaxweynaha wadanka iiraan ibraahim raisi ayaa gebi ahaanba joojiyey safar uu qorsheynaynu ku tago dalka turkiga maanta oo khamiisa waxaana sababta ugu joojiya la aaminsan yahay inay tahay in dalka ay dhibaato xoogle ay ka dhacday qaraxyadii dalka ka dhacan ay keeneen in qorshihii xukuumadda ay markaa badelaan dhanka kalena mareykanka hadii aynu eegno mareykanku waxaa u muuqdaa mid doonaya mar kale inuu xoojiyo xulafadiisa bariga dhexe iyadoo sidoo kalena uu doonayo weli inuu taageero israel kuna taageero dagaalka ay kula jirto xamaas iyo sidoo kale xisbullah marka la eego weerarada iyo iska hormaadada dhinacyadan dhexmarayana waxay u muuqataa in eh, markaa xiisada bariga dhexe ay kasii darayso mareykanku waxa uu leeyahay waxaynu dooneynaa in si diblomaasiyadeed aynu u wajahno arinta ka aloosan bariga dhexe eh, sidoo kalena xal aynu u raadino dhibaatada jirta xogayaha arrimaha dibadda ee mareykanka antony blinken ayaa safaro ku kala bixin doona wadamada dhaca bariga dhexe oo uu qorsheynayo inuu markaa kulamo la qaato hogaamiyaasha dalalka qaar oo ay ka mid yihiin masar iyo dalal kale oo uu israel ay qayb ka tahay antony blinken waxa uu qorshihiisu yahay inuu wadamadan tago kalana hadlo hogaamiyaashan ee markaa bariga dhexe madaxda ka ah in xiisadda la dejiyo si xal loogu helo dhibaatada ka aloosan ee bariga dhexe toddobaadkan ayaa la filayaa inuu gaaro wadamo badan oo ku yaala bariga dhexe oo uuna kala hadlo madaxdooda sidii loo soo abjari lahaa xiisada taagan waxaana ay u muuqataa xiisada bariga dhexe ka aloosan inay ku faafi karto guud ahaan gobolka maadaama haatan ay soo cusboonaadeen dagaalada dhex maraya yahuudda iyo sidoo kale ururka xisbullah tii kalena ay halkeedii taagan tahay oo xamaas iyo falastiin dhankooduna ay israa'iil la dagaalamayaan iyona israa'iil ay xasuuq weli ku hayso dadka rayidka ee falastiiniyiinta waxyaabaha kale ee sidoo kale soo cusboonaada waxaa ka mid a ah dagaalyahanada xuutiyiinta yemen oo dhankoodana abuuray walaac caalami ah iyo inay walaac ku abuureen dalalka reer galbeedka uu mareykanku ugu horeeyay maadaama ay weeraro toosa ku qaadeen maraakiib ay leeyihiin yuhuudda iyo sidoo kale reer galbeedka sida muuqatana waxaa waxyaabaha keentay inuu safar ku tago wadamada bariga dhexe hogaamiyaha ama xogayaha arrimaha dibadda ee mareykanka antony blinken waxaa la aaminsan yahay inay qeyb ka tahay inuu doonayo inuu isbahaysi u raadiyo karaadhicinta wadamadan inay xulafo la yeeshaan mareykanka sidii mareykanku ugu hortegi lahaa in la weeraro maraakiibtiisa iyo saaxiibada xulafada la-ah oo dalal badan oo caalamka ay ku jiraan gaar ahaan haba u badnaadeen reer galbeedka xuutiyiinta yemen dhowr jeer ayay weerareen maraakiibta isticmaalaysay ee badda cas iyago oo sheegaya in marnaba aanu mari karin markab ay leeyihiin reer galbeedka iyo sidoo kale yuhuudda waxay ka careysan yihiin xuutiyiinta yemen oo taageero ka helaya iiraan dhibaatada lagu hayo dadka reer falastiin taa oo ay sheegeen intii ay yuhuuddu waddo duqeymaha inaysan ogolaan doonin iyana dhankooda in si nabadgelyaha ay ku maraan maraakiibta ee eh, dagaalka ay leeyihiin ama maraakiibta ganacsi ay leeyihiin yuhuudda iyo sidoo kale mareykanka markaana dhegeystayaal waxaad ku dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiyaa allay leedahay qaryadaha kalemaanay waxaa hore loo yidhi ninka tuhunsan soomaali baa tabaryarow antala ku war hooy timir laf lafbaa ku jirta warbo warbow war hooy timir lafbaa ku jidha maxaad odhan weyday war waxaa kaloo hore loo yidhi libaaxuba dhurwaa toban kunuu tulud ka qaadaaye ninkii farayaraan igu tuhumay tana ka hoostaaye walee aniga waa laitix gelin tiirinimadayda war kalemaanay hadda waxaa la ogaaday itoobiya inaan afka uga adagnahay adinkana war la qabaa xiise ma laha layidhi hadda horaan isu soo aragnay waar walla weyna etoobiyada garanayseen midda maanta joogto ma aha amxaarayo tirkeeba is arki jirteen laakiin iminka oramo oo niman irara ah oo abagaadhe ka si ah oo ehelaba madax ka ah warwaaqlow abagaadha abagaadhahaaga ma aqaane badda isku gadan meel xuna biilku kaa galay naw hardee aqoonsi baan ku bedelanay aryaadhaha kalemaanay horta anigu waxaan la yaabanahay walaalaha waqooyi waa isyaqaana soomaalida kalena waa taqaan mugga aqoonsigay etoobiya ka rabaanu xoog yahay dee waaba sheegaysaane maadna ixtiraaftaan warbow hadday ku aqoonsan waayaan nin eh. balad iyo beriba maagaratid badlay ka hadlayaan nini war bashiiro laftirkaadan ka sokayna waa goonnoo soo wadeen eh. adiguna yaad u gacangelin doontaa war madaxweynaha somalilan muuse biixiyo etoobiya ka soo laabtay wuxuu yidhi heshiiska waa ka naqdhay miyuu yidhi war sheekeeyow hadambaagan muuse waa ka naqdhay ma yaqaane haddaba waa kaftama hayaysa jiya muu yidhi now wuxuun baraki bay ahaayen war dad falanaa tihiin anugu waxaas eh. muuse wuxuu yidhi anugu mujaahidiintii somalilanaan ka mid ahay inta nool iyo inta dhimatay inta joogtana anaa matala xaniyahoodii baanan ku hadlayaa cid aan baryaynana male dadka qaylinaya oo aan awoodda lahayna dhegaysan mayno walaweyne mujaahidkii uu hadlay ma iska aamustaan warwarka hayga dhexgelinina madaxweyne muuse isagoo welisii hadlay wuxuu yidhi badda annagu waa kiraynaye ma iibin annagaana haddii iskaloo cid aanu daba fariisanayna ama aan kala tashanayna male maslaxadada labada wadan baanan ka dhex aragnay heshiiska naw waa kaa qalinkii socdaye dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkeedu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa warwaqlab hadday dekedihii gateen dalkiina xalaashayaan sidee lagu daynayaa waar bashiirow ka joog waar hooy ka joog ka joog qarankaan ka joog waxbaa jira ee ka joog jidbaa uu baxe ka joog aryaa waaqlow adduunkii oo dhammaa yaabaa la yidhi etoobiyana waa falantahaa la yidhi maraykanyo midowga yurub xataa yaaboo waxay dhaheen war etoobiyay waxaanu dhaqan maahine xurriyadda soomaaliya ha ku xadgudbe hadda badla saas ku heli maysida cagta dhig muga waxaan ku dhihi lahay lugtaa jeeni dhaaftaa way jabtaaye ma og tahay war cabdulla waxaadan u daalinba waxaa hore loo yidhi geeldurduro madaxiisa lama dhaafo walbow bisla waxaa kaloo la yidhi durdura geel baa ku jabaye damaacina waa yahay dalkuna waa lama horaan dadkuna waa lama horaan aryo bashiiro waxaad ka tagtay waydnaan daareemine dadka kii dhergow daran dilaaliyo dilaaliyo dibu socodna waysagaa war idinka laftiinaan dhegihiin iyo afkiinnu ismaqale waxaa ka tagteen hadalkii maadaalaha ducqaba dugsiiyaha doodii goolaha sare maqaardii dambaa jira haye waaqlow somalilan makacaan baa ka ortay oh, haddaba maxaad ula yaabta saraakiishii kacaanka madax ka ahe gudideenna talisa go'aankii ay keenaan haddaan garabka lala qaban oo lala giraangelin guulaystayaalow heedha gola towradii sare intay gaari karayaan miyaa laga qaadayaa waar somalilan go'aankeeda soomaaliya kala tashanaysaa ma jirto war kalemaanay arrintu soomaaliya etoobiyaanay joogtaa eh. idinkoon soomaaliya iyo somalilan ku meeraysan beesha eh. caalamka waa hadashay war diyaaradda etobia airlines eh. toddoba kun iyo shan boqol oo ruuxoo soomaaliyaoo raaci laheed baa joojisaa la yidhi warweri cumartiijiro raadiyo kulmiye ka tirsan aaba ka mid ah dadka diiday inay raacaan war madaxda soomaalida kenya iyo xildhibaanadooda iyo aqoon waxay dhaheen waa xadgudub tilaabada etoobiya madaxweynaha kenyana waxay ku amreen mowqifkiisa inuu cadeeyo waar dee somalilan kenya safaarad u joogtaa war waa falantiina warka hanaga dhex gelinine beesha caalamka dhammaanteed waa ka hadla arrinta soomaaliya iyo itoobiya midowga yurub waa cambaareeye maraykanku digniinow siiye itoobiya midowga afrika waxay dhaheen sharciga aan ku dhisana ayay kasoo horjeedaa tilaabada itoobiya qaaday gobol soomaaliya kamidana itoobiya heshiis lama geli karto jaamacadda carabtuna waxay dhaheen waa xadgudub bareera ururka islaamkuna waxay dhaheen xadgudubka intaa la eg sharci qabaa ma jiro haddii cabdiraxmaan cabshakuurna wuxuu yidhi xarunta midooga afrika waa in adisababa laga raro sababtoo ah itoobiya shuruucda ay ku dhisnayd ku tumanayso sidaa darteed saldhig uma naga karta midooga afrika war sheekayow haddaadba ka dartay cabdiraxmaan wuxuu ka yahay beesha caalamka allaahu akbar yaa baarlamaanka soomaaliyoba ka mid yaha maadigaa moog waa yahay baarlamaankuma beesha caalamka war cabdiraxmaan waa rawl oo dhigaha soomaaliya oo hadda cabdiraxmaan mufaysal caro waraabihiinna warwaaqol cabdiraxmaan cabdi shukurbadi lagu eedayn jiray waa beelwede beri buuna ka noqday waana badbaadaye hadda muuse maximabadda ka qabataaniin idinku annagiiyo itoobiya waxna ma dhex yaalle ninkii aaminow joog wargorgortawrama ka ducaysee laftinaga dhulkinaga xidhkinaga badinaga aryaadhaha samigay cabdulana waa ka warramayo wuxuu yidhi how adduunyaadan afarta gees maxaa abuurtay eed adduunyaadan afarta gees maxaa dadku abuurtay eed war kalamaana cabdulla ma ducayne ma orama jacaylaad aamiin ugu leedihiin waar oramo waa tole balbiiceeb warba kalamaana qaarna etoobiya iyo abagaadha iyo muusa ku wanaadheene hadda doorashadii buntland baa horaanteeda maanta garowa ka bilaabatay war ma qof io coday ahayd war inaad dib u doorataan ma ku qanacdeen aryaadhaha deni xafladow isku soo sharaxay wasiirkiisa arrimaha gudaha juxaa waxa uu ka yidhi federaalka nin iska celi kara deniyaa ka jira deninahe wuxuuba yidhi nin idin difaaci kara wax u dhiibta xasan iyo federaalkiisana anigaa ku filan uu yidhi hadda buntland inay doorato mugaxaa lagu diidaa owkaadi madaxweynaha buntland ma waxaa loo hortaa inuu federaalka isku khataaro mase inuu dadkiisa wax u qabto waraawad qaybsiga buntland ee qalbiga aan dastuurka ku qornayn ma qabaa in madaxweyne laba jeeroo isku xigta la doorto war madaxweyne deno arrintan hore waadle wuxuu yidhi buntland waa ka gudubtay in beel kursi ay ku wareejiso beel kale war kale maan anigu waxaas odhan idin ma sheegin buntland arrimaheeda waa ku waradhaan waa dhexara dhaaniine maanta haddee doorashadii baarlamaanka la qabtay waxaana guddoomiye loo doortay cabdirasaaq axmed siciid ku-xigeenka koowaadna waxaa loo doortay maxamed baari shire ku-xigeenka labaadna waxaa loo doortay maxamed maxamuud awoowe iyo laftirkaagaan warhayne gudoomiyaha la doortay waa denioo barta taagan waana gudoomiyihii gudiga doorashooyinka qof iyo codkaa ah madaxweyne deni aryadhaha gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka puntland wareegii koobaadoo ku soo baxay dadkuna waxayba leeyihiin denina wareega la maadmadgelaayo oo hadda tusaale gudoomiyaha idinkugu filan mugga waxaan maqli jira nin dooraan doortaa xow dadka see loogu daaliha dooraan doortaa xow kaasee loogu daaliyaa warnimada corabtu waxay tidhaahdaa idaa kalatil buduunu istaxyat ilcuyuun markaa daxalayaa laysmaraa la leeyahay war waxay kaloo carabtu tidhaahdaa kalaamaleyl maa yamshi war waxaa kaloo carabtu tiraa qarsoodinaha noo naqato waa la kala qaraabtaah war waxaa kaloo carabtu tidhaahdaa man dalabal culaa sahra layaali war soomaalidaba waxay ku mahmanaan ninkii sahdaa siciid dibi dhalay war musharaxiintii mucaaradka buntland oo soo jilcay markii awood loo sheegtay waa u hambalyeeyeen gudoomiyaha cusub ee la doortay weli warkooda wuxuu u ekaa nooc daala naga hiilin war hadda mucaaradka hambalyadooda armay tahay dan baa noo run sheegtaye farxadu nuguma duugnayn waar walloweyne kuwii lahaa maalinta doorashada guriga dani baanu tegaynaa xaggay qabteen warwaaqdoo warmayay sida muradiyaana waxay ka mid ahay dadkii u tartamaya gudoonka baarlamaanka warba waasa diyaana waa madaxweynaha buntland buu tartamhayaa aryaa maxamuud diyaano b s f tow xukumaa war calaa kulli xaal buntland ninkii soo baxaba waxay maraysaa xaaladeedu waa kala guurkii waa kala guurkii waa kala guurkii aryaa waxaad ka tagta waxaa gaabiye diib u soo gurtee geediga ka haraa naw wardane haddii la doorto xamsa mau hambalyaynaya warbo wardane haddii la doorto mar labaad wuxuu hore u waaya hadda waa ka qanacayaae ku dayo buntland ku dayo siday dowladeedu tahay gudahaan waa eegintaa barnaamijkii kulanka waad kala socoteen k nn gabagabada barnaamijka waxaan kaga tegayaa mid kamid a ah kaalmaha sugaanta ee uu ku loqeeyo fanaanka cabdiqaadir juba intaan barnaamijkan kan lamid ku kulmi doono nabadgelyo

galaad ilaaxiyo qob aroorya da'yaag agagaarka beerkiyo wadnaha ila xilkiisa bikogu abuure ka galaad ilaaxiyo qob aroorya da'yaag dalka beerkiiyo wadanaha ila xirkiisa rabi wadii ahaato iimaanka deqdaye nafta ku ogolaataya ifka noloshu waa adiig hadii ahaato iimaanka deqdaye nafta ku ogolaatay ifka noloshu waa adii tobnaadiyo ila soo baxaayo waa beeni iftiimo aragtida la daawado ama qurux u dhalataay allihii kuuma aqulkugu manaysto garad ku jecelo uuma baanay ma ilaawahayga ku ilaashanaye u furan irmaantuya sodhawowqa iilalin ii imaw waraagini ma ilaawahayga ku ilaashanaye maantuya so dhawow ha iilane hodii ahaato iimaanka deqday nafta ku oggolaataya ifka noloshu waadi ducadii ahaato iimaanka deeqday marka ku oggolaatay jifka noloshuwaadii